رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi wman waalaah allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima calamtana wzidna cilma yanfacuna suma ma bacd e, waxaynu kusoo jirnay kitaabkeenii alkabaa'ir lilimaami dahabi raximah اllahu tacaala waxaynuna ka bilaabi doonnaa haddii allah awooda leh ogolaado alkabiiratu athaamina kabiirada sideedaad aklu maali lyatiimi dulma xoolaha agoonta oo la cuno iyadoo xaqdarro lagu cunayo iyo si aan sharciga waafaqsanayn muxuu xaalkoodu noqonayaa waa kabiira min alkabaa'ir qaala الله tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii buduunihim naara wasayaslowna saciira ina aladiina kuwiibu alla yidhi subxaanah wa tacaala yaakuluuna cunayay amwaala alyataama xoolaha agoonta dulman xaqdarro ku cunayay inamaa yaakuluuna way cunayaan um fii buduunihim caluulahooda waxay u cunayaan naaran danbay u cunayaan calooshooda naar bay ka buuxinayaan wasayaslowna waxay geli doonaan ba alla yidhi subxaana wa tacaala saciiran naarta saciiro la yidhaahdo oo huraysa holcaysa ayay geli doonaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa taqrabu haw dhowaanina maala alyatiimi xoolihii agoonta haw dhowaanina ilaa bilatii ilaa bidariiqati alatii dariiqadii mooyaane hiya iyadu axsanu wanaagga badnayd manaa qaab sharcigu u ogolaaday mooye si kale ha ugu dhowaanina wa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaat toddobada dembiye waxalaaga iska ilaaliya fadakara minhaa wuxuu ka sheegay suubanuhu aklu maalilyatiimi xoolaha agoontoo la ka sheegay akli maalilyatiim xoolaha agoontoo la cunuu ka sheegay wa kullu weliyin mid kastoo maamula oo weli u ah liyatiimin agoon weli u ah kaasoo kaana ahaaday faqiiran faqiir mid mucsira oo caydha ahaaday oo fa akala cuna bilmacruufi si wanaag ku jiroo sharcigu uu tilmaamay falaa ba'sa calayhi dhib dushiisa ma ahaan wamaa zaada wixii ka siyaadsan cala almacruufi macruufkii wixii ka siyaadsanna fasuxtun booli weeye xaraamun oo xaaraam ah waalmacruufu macruufkana yurjacu fiihi waxaa loo celinayaa ilaa curfi nnaasi dadka curfigooda loo celinayaa dadkii almu'miniina mu'miniinta ahaa ee alle subxaanahu watacaala rumaysnaa alkhaaliina ka madhnaa min alaqraadi alkhabiisa danaha iyo ujeedooyinka xunxunna ka madhnaa kuwaasaa xaggooda loo celinayaa dhowr masaluu halkan ku tilmaamayaa sheikhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica masalada koowaad waxa weeye agoonta xoolahooda in dulmi lagu cuno ilaahay wuxuu ka ratibay ka ratibay waciid aada u weyn ruuxii xooga xoolaha agoonta cuna xaqdarrana ku cunaa wuxuu calooshiisa uu gelinayaa waa naar meesha uu geli doonaana waa saciira buu alla yidhi subxaana wa tacaala waxaa ilaahay aayadda kale uu ku tilmaamay ilan qur-aanku isagaa isfasiraye walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ilaa bilatii hiya axsan maxaa loo jeedaa waa laba qolo qolada koowaad waxa weeye imaamkaaba tilmaamay oo ninkii xoolaha agoonta gacanta ku hayee faqiirka ahaa waxaa loo ogol yahay ujratu lmithli asagoo kale qofka shaqaynaya xoolo agooneed qaahaya ee gacanta ku haya u rogrogaya muxuu mushahaaro u qaataa ujratulmisli wax la yidhaahdo ayaa loo ogolaya waana masalada uu leeyahay yurjacu ilayhi alcurfu curfigaa loo celinaya ilaa curfi nnaas waana ta ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu ku yidhi waman kana faqiiran falyakul bilmacruuf fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan min xadiisi caaisha waxay leedahay nasalat hadihi alaaya waxay ku soo degtay fii waliyi اlyatiim aladii yuqiimu calayhi wayuslixu maalahu in kana faqiira akala minhu bilmacruuf yacnii hadduu yahay faqiir yacnii si sharciga waafaqsan ayaa wuxuu ka qaadanayaa khidmadiisii iyo shaqadiisii wax loo yaqaano ujrat lmisli asagoo kale dadka isaga la mida maxay qaataan ayaa la ictibaarinaya waxaa jirta qaacida min qawaacid alfiqhi ka midoo waxaa la yidhaahdaa kullu shayin lam yuxadid ishaaricu xaddahu yurjacu ilayhi alcurfu waalcaada shay kastoo allaha wax jideeyaa sharciga gudihiisa jaangooyo aanu ugu sheegin waxaa loo celinayaa curfiga matala ilahi wuxuu yidhi dumarkii wacaashiruuhunna bilmacruuf macruufkaa xadayntiisa sharcigu ma xadayne curfigaa loo celinaya masalada labaad waxa weeye ninkii ruuxii agoonta gacanta ku hayay cuntadoodii gooni ugu saari maayo ugu karin maayo hal meel baa wax lagu karin haddee wixii gurigaa meeshaa lagu karinayay baa dadkii iyo agoontiiba ay wada cunayaan dayib maxaa yeelay dan ugu jirto intii uxooda inta la kariyo wixii soo hadhayna ay fasahaadi lahaayeen fasaadkaasaa shareecadu ka hortegaysa ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wayas'aluunaka can ilyataama qul islaaxun lahum khayr wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum wallaahu yaclamu almufsida min almuslix marka labadaa masalo weeye labada masalo kasoo reebaya alkabiiratu taasica kabiirada sagaalaad waxa weeye alkadibu in lagu been abuurto cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam nebi maxamed in lagu been abuurto alkadibu been lagu been abuurto cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga lagu been abuurto kufrun gaalnimo weeye oo yanqulu ruuxii ka raraya ka guurinaya can ilmillati milladii iyo diintii ka saaraya walaa rayba shaki kuma jiro ana tacamud alkadibi been in loo qasdo cala allaahi alle subxaana wa tacaala lagu been abuurto iyo wa rasuulihi rasuulkiisa lagu been abuurto fii taxliili xaraamin shay ilaahay subxaanah wa tacaala uu xarimay xalaalayntiisa iyadoo loogu been abuuranayo aw taxriimi xalaalin wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala xalaaleeyey xarimidiisa iyadoo loogu been abuuranayo kufrun gaalnimo inay tahay maxdun oo barxala nusaqda qaarkood nusqada samir dadka haysta waxay qorayaan waqad dahaba daa'ifatun min alculamaa ilaa ana alkadiba cala rasuuli illahi sal alla aleh wasalam kufrun yanqulu can ilmillah alkadibu been lagu been abuurto cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga lagu been abuurtaa kufrun gaalnimo weeye yanqulu ruuxii ka guurinaya oo ka raraya can ilmillati milladii iyo diintii dibadda uga saaraya walaa rayba shakiina kuma jiro ana tacamuda alkadiba been in loo qasdo cala allaahi alle subxaanahu watacaala lagu been abuurto iyo wa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu caleyh wasalam lagu been abuurto fii taxliili xaraamin shay xaaraana xalaalayntiina loogu been abuurto aw taxriimi xalaalin shay xalaala xaaraamayntiisa loogu been abuurto kufrun gaalnimo inay tahay maxdun oo badhaxla wa inama sha'nu khilaafku wuxuu ahaaday shaygay culimmadu isku khilaafeen filkadibi calayhi beenta nebi maxamed lagu been abuurto yacnii fii siwaa daalika intaa wixii ka soo hadhayoo aan taxliil iyo taxriim ahayn masalada taxliilka iyo taxriimku iyadu ma sahlano walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala اllahi اlkadib alxalaalu ma axala allahu fi kitaabih wاlxaraamu maa xarama allahu fi kitaabih wma sakata canhu fahuwa caafiya faqbaluu min allahi alcaafiya wma kana rabuka nasiya lixii intaa ka soo hadhay bay culimmadu isku khilaafeen qaala nabiyu sala allah caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi ina kadiban been calaya dushayda laygu been abuurto laysa ma ahaa ninka kadibin calaa kayrii been aniga kayrkay lagu been abuurto ruux dadka ka mid a ah iyo nebi maxamed beenta lagu been abuuranayaa isku mid maaha sabab nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aqwaashiisa iyo afcaashiisa wax lagu tashriicinayay oo lagu jidaynayay wamaa yandiqu cani ilhawa in waxyun yuuxaa wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu nebigu wuxuu leeyahy man kadaba calaya ruuxii igu been abuurta mutacamidan isagoo u qasdaya been abuurka falyatabawa' ha dego maqcadahu makaanu fadhigiisa uu ku leeyahay fi naari naarta dhexdeeda uu ku leeyahay axaadiistan ka digaysa nebiga in lagu been abuurto waa mutawaatir waa mutawaatir aad bay u badantah can jamcin min asaxaaba laga warinaya xadiiskana bukhaari iyo imaamu muslim iyo qeyrkood baa warinaya waana xadiis saxiixa dayib nebigu wuxuu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man kadaba calaya ruuxii aniga igu been abuurta buniya lahu waxaa loo dhisaa beytun guri baa looga dhisaa fii jahannama naarta jahanamo dhexdeeda guri looga dhisaa saxiix weeyo imaamu axmed baa fii musnadih ibn abi shayba fi lmusanaf dabaraani fi lkabiir alimaam shaafici fi lmusnad daxaawi fii mushkil aaahaar abu nucaym fii ahbaari اlasbahaan xaakim iyo keyrkoodna way warinayaan waana xadiis saxiixa wa qaala nabiyu sala allau aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi man lam yaqul ruuxii yidhaahdaa canii aniga xaggayga ka yidhaahda maa lam aqulhu waxaanan oo anigu aanan odhan ruuxii iga sheega falyatabawa ha dego ha diyaarsado maqacadahu makaanu fadhigiisa min annaari naarta uu ku leeyahay naar hadigo manaa naar haggalo aha imaamu axmed iyo daarimi ibnu maaja ibn abi shayba iyo dabaraani iyo keyrkood baa warinaya waana xadiis xasana ah. waana xadiis xasano yacni sheekh naasir saxiixada kun toddoba boqol iyo konton iyo labo raqamka ayuu ku saxiix wa qaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi yudbacu waxaa lagu dabeeceeyaa yacnii waxaa dabeeco looga dhigaa almu'minu ruuxa mu'minka calaa kulli shayin shay dhammaantii ila alkhiyaanata khiyaanada iyo walkadiba been beenta mooyaane waxaan been iyo khiyaano ahaynba ruuxa muslimkaa dabeeco way u noqon kartaa laakiin been iyo khiyaan khiyaano iyo wax isdabamarin dabeeco uma noqon karto xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jira cilada lagu cilaynayaana waxa weeye acmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash iyo abi umaama baa dhexdooda inqidaac iyo kala go' baa ku jira sulaymaan ibnu mihraan alacmash lamaanu kulmin abi umaama cilada markaa xadiiska lagu daciifinaya waa saas waxaa saxiixoo nebiga ka sugan inuu yidhi nebigu laa yajtamicaani aliimaanu waalkufru fii qalbi mri'in iimaan iyo gaalnimoo qalbi ruux mu'mina kuma kulanto walaa yajtamicu alsidqu waalkadibu jamiican run iyo beenna meel kuma wada kulmaan ayuu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa yajtamicu alamaana waalkhiyaana amaanada iyo khiyaanaduna ma kulmaan jamiican dhammaantood qofku dee macaalimta ruuxa muslimka lagu yaqaanaaba waxaa ka mid a ah ammaanada laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah ammaano ruuxaan lahayn iimaan male oo iimaankiisu ma dhammaystirnaa ruuxaan ballan lahaynna yacnii diin male buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wa qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi man rawaa ruuxii wariya canii xaggayga xadiisan xadiis ka wariya walxaal huwa xadiiskaa yuraa loo arkayo annahu kadibun inuu been yahay fahuwa huwa axadu alkaadibayn labada beenaale midkood buu ka mid yahay nusaqda qaarkoodna fahuwa huwa axadu alkadaabiyiin beenaalayaasha yacni midkood buu ka mid yahay axadu lkaadibayn labada beenaale midkood buu ka mid yahay maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa ninkii xadiiskan mowduucaa dejiyey waa beenaale sooma waa beenaale kan sii faafinaya ee ummadda u sheegaya ee la qaala rasuulu llahi sal alla aleh wasalam isna waa beenaale labaad dadkan marka meelaha wax ka wacdiya in badan baanba aqoon xadiiska in layska soo baadho soomaalidii hore xataa dhaantay somalidii hore waxay odhan jireen xadiiska nebiga salawaatu wasalaamu calayhi wax kali yacni ka hadalka ay ku hadlayaan bay odhan jireen waxaad la gola tegayso waa la yska soo fiiriya shaygaad la gola tegayso nin waacidaa istaagi ummad horteedu ka istaagi wuxuu odhanaya qaala rasuulu sal alla aleh wasalam fii xadiiin shariif waxaa ku sugnayd xagee ku sugan yahay fii xadiiin shariif maxay tahay masaadir iyo dawaawiin bay leeyihiin ahlu sunnuhi dawaawiinta meeshuu kaga sugan yahay sheeg wailaa waxaad soo gelaysaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa'a maqcadahu min annaar ayb mid baa lagu yidhi war xadiisku waa daciif markaasuu wuxuu yidhi ma xadiiska nebigaad leedahay waa daciif anaa xoojinaya maba fahminba qawaacidda qawaacidda meesha lagaga hadlayo iyo culimada culimaaulxadiis qawaaciddan ay u dejiyeen xadiiska nabiga ay ku ilaaliyeen qur-aankana rag baa laabtooda ilaahay uu ku xifdiyo ku ilaaliyey hal xaraf lagu darsan kari maayo ilmeheennii baa maanta xifdisan saasuu inagu soo gaadhay dariiqaasuu inagu soo gaadhay xadiiska nebigana salawaatu wasalaamu caleyh rag baa xifdisan ayib marka xarafkii lagu soo daro iyo wixii been abuuraba ayagaa ka shaandhaynaya fadahara laka waxaa kuu muuqday bi haada arrinkaa waxaa kaaga muuqday ana riwaayata almowduuci xadiiska mowduuca werintiisu laa taxilu inaanay xalaal ahayn xadiis mowduuca in la weriyo xalaal maaha ilaa ruuxu inuu sheegayo uu leeyahay xadiiskani waa mowduuc oo waa shay nebi maxamed lagu been abuurtay waalkadibu almukhtalaqu almasnuucu cala alnebi fadanika almowduucu alkabiiratu alcaashira kabiirada tobnaad waxaa weeye waa ifdaaru ramadaana bishii ramadaan in la afuro bilaa cudurin cudurdaar la-aan ruuxii cudurdaar sharciya isagoo aan haysan iyo walaa ruqsatin ogolaansho la-aan ruqso la-aan oo ruqsada iyo cudurdaarku cudurdaarkuna waa jiradii iyo maradkii iyo waxa la midka ah ruqsaduna maxay noqonaysaa safarkii iyo ruuxii musaafirka ah wain kuntum mardaa aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar qaala nebiyu sal allau aleh wasalam nebigu wuxuu yihi man afdara ruuxii afura yowman maalin maalinkaasoo min ramadaana ramadaan ka mida min kayri cudrin cudurdaar la-aan iyo walaa ruqsatin ogolaansho la-aan lam yaqdih kama gudo siyaamu dahri sanad soonkii kama gudo walow saamahu haba soomee ayuu yidhi man afdara yowman maalin ruuxii afura min ramadaana ramadaan ka mida min kayri cudrin cudurdaar la-aan iyo walaa ruqsatin ruqsa la-aan lam yaqdih kama gudo siyaamu dahri sanadkii oo dhan inuu soomo walow saamahu haba soome eh imaamku kama tegina wuxuu yidhi haadaa lam yahbut xadiiskani ma sugna waana daciifo xaafidka ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga ayuu cilooyinkiisa ku caddeeyey mujalladka afraad boqol cilaa ku jirta waa mudarib oo way isbaraanbareen sida waxaa kaloo ku jira jahaalada ninka loo yaqaano abulmudawis abulmudawis aabbihiisna inuu abu hurayre ka maqlay shaki baa ku jira xadiisku marka waa daciif mishkaatulmasaabiix yacnii raqamka laba kun iyo saddex toban ah ayuu ku daciifiyey sheekh naasir xaafidku fatxulbaariga ayuu ku daciifiyey mujalladka koowaad cafwan mujalladka afraad boqol sagaashan iyo kow wa qaala calayhi asalaatu wasalaam mar hadduu xadiiskii daciif noqday xukun sharciya ku dhismayno nebigu wuxuu yidhi alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah iyo waljumucatu ila aljumuca jimcaha ilaa jimcaha kale laga gaadho wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaanta kale laga gaadho kafaaraatun waxaa lagu dhaafaa limaa baynahunna waxa u dhexeeya majtunibat ilkabaa'ir haddii dembiyada kabaa'irta waaweyn laga dheeraado xadiiskan waxaa laga fahmayay dembiyadu inay u qaybsamaan maxay kabaa'ir iyo saqaa'ir cibaadaadka iyo daacada waxaa lagu dhaafaa saqaa'irta laakiin kabaa'irtu waxay u baahan yihiin maxay u baahan yihiin atowba ayay u baahan yihin xadiiskan imaamu muslim baa warinaya waynun horena waynu u soo marnay wuu soo celiyey musanifka imaam muslim min xadiisi abi hurayra وقال qaala الصلاة والسلام wasalaam nebigu wuxuu yidhi buniya alislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsin shantii ayaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah in la qiro ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane wa ana muxameda nebi muxamedna rasuulu llahi sal allau aleh wasalam rasuulka inuu yahay